fatalaqaa aadamu nebi aadam waxa uu la kulmay min rabbihi kalimaat ilaahay si waxa uu kala kulmay erayo fataaba calayhi ilaahay baa nebi aadam ka towbad aqbalay innahu ilaahay huwa atawaabu raxiim waa ka toobadda addoommaha aada uga aqbala una naxariis badan qulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi ihbiduu ka dega minhaa jannada xaggeeda jamiican idinkood dhan faimaa yaatiyannakum minii haddii uu idiin yimaado xaggayga hudan hanuun xaggayga ka yimi hadduu idin soo gaadho faman tabica qofka raaca ama cidda raacda hudaaya hanuunkayga falaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxsanuuna mana murugoonayaan waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay wa kadabuu biaayaatina aayadaha iyagana beeniyey ulaaika asxaabu nnaar kuwaasi naarta ayay la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduun naartaana way ku waarayaan aayadahaasi waxay gebagabow yihiin qisadii nebi aadam calayhi salaam ee ilaahay uu ka warramaya bani aadamkani halka uu ka soo farcamay inuu yahay aabbihii basharka iyo xawa labadaa waalid buu ka soo farcamay bani aadamku laakiin ma taallo meesha waana been fikradda gaalku uu qabay darwin la odhan jiray ee odhanaysa dadku daayeer buu ka yimi waa meel ka dhac sharaftii bani aadamku meel kaga dhacayo caddaynaysana jahligooday caddaynaysa gef inuu ku dhacay nebi aadam alla wuu soo sheegay gefkaa isaga ahi waxa weeye geedkii uu cunay geedka waa loo diiday waa cunay marka halkaa waxaa ka muuqanaya labadoodaba inay wada cuneen qisooyinka qaarkood baa yidhaahda xaawaa sabab u ahay nebi aadam inuu gefkan galo qur-aanku ma sheegin waana gef labadoodii baa wada socda ilaahay wuxuu ihi faazallahuma shayطaan labadoodiiba gefkan way ku wada dhaceen tawbadkaankana way ku wada jiraan taasina waa qisooyinka kale israa'iiliyaadka una nebi aadam ilaahay wuxuu ugu deeqay inuu towbadda waafajiyey towbadduna ilaahay xaggiisa ayaa aqbalkeeda laga helaa ilaahay baa ku waafajiya mar labaadna kaa aqbala labadaba waa la isugu daray nebi aadam fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat kelmaduu ilaahay kala kulmay ilaahw sideen u toobadkeena sidaa u toobadkeen marka kelmadahan ilaahay wuu kala kulmay <clears throat> waanu kula kulmay <clears throat> wuu kala kulmayoo allah u hibeeyo siiyo yihi sidaas afkarashadayda afkarashadayda lay afkarteen toobadda ku bixiya waa sidaas markaasuu dabeetana ilaahay ku raaligeliyey suurat lacraaf buu ilaahay ku xusay maxay rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin waa nebi aadam iyo xawa hadlaya waxay dhahan ilaahay ow naftayadii waan ku xadgudubno waa waa ku gafnay haddaanad noo dembi dhaafinna oo aanad noo naxariisanna kuwa khasaaray baan noqon doonaa halkaa waxaa kaaga cad cudurdaar inaad bixiso kana garowdo gefkaaga ilaahay iska daa ilaahay weynaa addoommuhu way kaa saamaxaan waxay kugu leeyihin haddaad qaladkaaga qarato dowlado dhan iyo dad dhan baa waxay isku dilaanuun in cidi qirato gafka wاlcudru cinda اlkiraami maqbuulu ciddii sharaflina cudurdaarka way aqbashaa markaa haddii qofkaasu idhaahdo gafkaygaa waa qirtay raaligelin baan ka bixiyey ilaahayna wuu ka aqbalaa addoommuuna way ka aqbalayaan laakiin qofku markuu nagta xarfi idhaahdo dee toobadna laga aqbalay maayo dadkuna waxoodii way kaa doonayaan dagaal baana ka bilaabmaya mushkiladu waa intaas wey fatalaqى aadamu min rabbihi kalimaat kelmadahaas halkan ilaahay uu ku ammaanay allaa bixiyey waa afgarashada towbada wax waliba afgarashay leeyihi markaad doonaysa inaad toobad keento kelmadaha ilahay uu toobadda ku aqbalo aayadda aynu akhrina baa ka mida suurat alacraaf ee aabbaheen iyo hooyadeen ay ilaahay ugu toobad keeneen subxaana wa tacaala hamiga iyo murugada iyo musiibada kugu dhacda waxyaabuu ilaahay kudul kaaga dul qaadana waxaa ka mid a ah ama ducooyinka mustajaabka ah. tii uu akhriyey nebi yuunus maxay ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin qur-aanku isagaas fasiraya ilaahay baa ka toobad aqbalay asmaada ilaahay waxaa ka mida ah atawaab alraxiim aad buu toobada u aqbalaa cid kale kaama aqbalayso towbadda waman yakfiru dunuuba ila allah gaaladu waxay ku warwareegaan nimanka boobabka ahee kaniisadaha jooga yidhahdaan dembigay naga dhaafaya haatuu sukuuka alqufraan bal juwanadii dembi dhaafka keenoo lacagta naga qaata been bay u sheegayaan dadka dembi ilaahay unbaa dhaafay subxaana wa tacaala asmaada ilaahayna waa wixii ku soo aroora qur iyo xadiidka saxiixa ah waxaa markaas culimmadu ay isweydiiyaan iyagoo isku dayaya inay ka jawaabaan su malaa'igtu ilaahay ay ay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa bani aadamkan ilaahay waa kanoo dee uu abuuray iyagoo gafaya markaa dembigaa uu gelaya qofku de ilaahay wuu keri karaya inuu kaba daayo sida malaa'igta uu ka dhiga dad dhowrsoon oo aan gafayn xikmadaha ku jiraa maxay yihiin ibnu qayim raximahullah ragga u baxay buu ka mid yahay jawaabtaa waxyaabaha xikmadee ku jira waxaa ka mida gafafkan aynu gelayno inuu ilaahay jecel yahay horta towbadda cidda toobad keenta in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin wixii ilahay uu jecel yahay xikmad unbaa ku jiraa addoommaha ilaahay wuxuu ugu yeedhay dulqaad ayuu ugu yeedhay iscafiya buu idhi oo isu dulqaata oo isa saamaxa marka xikmaddiisu waxay keentay dee wixii isagu uu ugu yeedhay addoommaha inuu isaguna uga horeeyo oo kol hadduu yihi iscafiya dee inuu cafiyo dembiga iska dhaafo isagiina inuu dhaafo xikmadaha waxaa ka ilaahay wuxuu leeyahy magacyaal alkafuur alcafuw alxaliim altawaab dee waxay ku tacalluqaan waa jiro wuxuu dhaafo iyo wuxuu cafiye iyo wuxuu saamaxaa waa jiro wuxuu saamixa haddaan intan mid dembiba marka asmaadaa ilaahay tafsiirkeedii baa ka soo baxay halkaa iyo xaqiiqadii ay ka warramayeen waxaa la garanayaa qadaaga iyo qadarka ilaahay inuu yahay mid taabagalan waxba soo celinayn horuu ilaahay u sii qoray kaasi wuu gafi doonaa qadarkiisaasi ma baaqanayo sidii buu qofku ku imanayaa marka gefkaad ku dhacday wuxuu ka jawaabayaa qofku wuxuu ka jawaabayaa qadarkii oo a lagu caddaynaya anu qadarka ilaahay baaqanayni subxaana wa tacaala gefka xigmadaha ku jira waxaa ka mid ah inuu garto addoonku inuu ilaahay u baahan yahay haddaba waliba markuu gaf ku dhaco marka hore dunuubtu qofka wuu u maman yahay wuu jecelyi markuu dembiga ku dhaco wuu warwaraa wuu walaacaa wuu qiiroodaa marka hareeru heega war xaggaad u baxsataa war yaa kaa dhaafa yaa ku qariya yaa kaa saamaxa marka baahidii ilaahay u baahnaabuu addoonku ayuu qiranayaa halkaa uga muuqanaysa addoonku waxa uu garanayaa naftiisu inay tahay mid dulmi ku dhacday oo baahan abuu laka binicmati wa abu abuabu wa abuu laka bidanbi nicmadaad isiisaan qiranayaa gefka aad aan kaa galay baan qiranayaa waxyaabaha ka ku jira waxaa ka mida dembiga galayna xikmadaha ku jira iqaamatu xujati cadlihi calaa cabdi markuu qofka <clears throat> jawaabi ku dhacdo ama dhibaato wuxuu u isqiimeynaya haddaanu been isu sheegayna wuxuu odhanaya wallahi waxaan adaa isugu wacnaa annaa haadaan markii ay yidhahdeen asxaabtu war musiibadan xaggay nagaga dhacday sow kan cadowgii naga adkaaday ilaahay wuxuu uhi qul huwa min cindi anfusikum dee dhibaatadan xaggiinay ka timi markaa qofku wuu isqiimeynaya oo wuxuu odhanaya wallaahi waxaan inaga yimi inagaa u sababa xigmadaha dembiga ku jira waxaa ka mid ah qofku haddii uu dembi ka dhacayo dadka kale ayaa uu saamaxayaayoo wuxuu og yahay inay iyaguba saamaxaan inuu isagu jecelyahy marka wuxuu leeyahay maadaam adiguba aad jeceshahay dembigaaga inay kaa dhaafaan adiguna kooda dhaaf isla yaabkii baa meesha ka baxaya si kale haddii loo eego qofku hadduu cid gef ka galo wuxuu ku dadaalayaa inuu saamaxo ilan isaguba ilaahay buu saamaxaad ka doonayaa alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum waxyaabaha xikmadaha ku jira waxaa ka isla weynaan maayo qofki daacadiisa iyo waxa uu samaynaya khayra la weynaan mayso oo si miyir qabta u fikirayo wuxuu leeya oo kaasaad samaysay oo kaasaad samaysay oo kaasaad samaysay haddii laysu miisaamo sharkaaga iyo khayrkaaga dee maxay ka taraysa waxba ka tari sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi low lam tudnibuu lakhiftu calaykum maa huwa ashaddu min dalik alcawjub xadiidkuna waa sugan yahay haddii aydaan dembi ku dhacaynin balaayo ka sii daran baabaan idinka cabsanayo ah kibirka way isla kibri lahaydeen laakiin qofku labadiibuu isu miisaamaya wuxuu odhanaya waxaad samaysayba dembiganaa ka badan waxa uu garanayaa qofku ina shaya yucrafu bidibdibaa shayga cagsigiisaa lagu gartaa waa xikmadaha alfarqa bayna alfarq bayna aacati waalmacsiya xumaanta uu leeyahay macsiyada iyo dembigu ay leedahay waxaa lagu garan karaa daacadaad samaynayso daacad wanaag bay leedahay abaalmarin bay leedahay deganaanshay leedahay waxaa lagu garan karaa uun dee qofku markuu xumaanta arkayo ama ku dhaco cumar ibnu khadaab radia allaahu waxa uu ahaa wuxuu lahaa allaha ka raali noqdo islaamka waxaa burburinaya ama looga yaabaa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu ljaahiliya marka islaamka ku barbaaro qofaan jaahiliyada iyo diin la iyo xumaanta ay leedahay qofaan waxba ka garanayn markuu diintan ku barbaaro ayaa loo yaabaa annagii laakiin jaahiliyada iyo ceebaheeda iyo xumaanteeda soo marnay macaanka islaamkaanu garanay marka dembiga xikmadda ku jirtaa waxa weeye daacada macaankeeda ad ku garanaysa sidaa daraaddeed baa qofka imika dhallinyaro ah ee ciyaalnimada iyo howlahay lahayd iyo dembiyadeedii iyo soo maray marka dambe lala soo hadal qaado markuu hagaage lala soo hadal qaado wuxuu leeya war filimka annagaa gallo ku soo gubanne diganimaan gelin ma gubanine adeer inaga daah nin jabhadihii hore ahaayoo islaamay oo ma khayrka kusoo biray imika haddaad tiraa dagaalla iyo wax taa annagaa kusoo gubanay iga daa odhanaya horaan uusoo marnay waxa aad sheegayso laakiin kii aan xumaanta soo arag imika u hilaacaysa uu leey waan ka soo dulbooday marxaladaase bal inaan tijaabiyaan rabaa sidaa daraaddeed ba waxay odhan jireen culimada qaar ka midii aqrabu nnaasa aqrabu nnaasi biاlaafaati akaruhum aafaat cafwan macnaha waxay acrafu nnaasi biاlaafaat akaruhum aafaat dadka ugu yaqaana musiibooyinka iyo aafada waa kuwa ugu aafo badan ila kii kale waxba kama yaqaan waxaa dunuubta ku jira markaad adigu dembigaaga eegto dadka ceebahooda ku mashquuli mayse oo xikmadaha ku jira ka mid duuba liman shagala caybuhu can cuyuubi الnaas oo aduguba kanaad leedo kanaad leedo kanaad leedo siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aniga agtayda dadha ku soo qaadina aniguba aniguba kaa iyo kaa iyo kaa leh runtii halkaa ka muuqanayoo kale idaa waqaca fi اdanbi shahida nafsahu mila ikhwaanihi اlkhaai'iin markuu gefka ku dhaco walaalihiisa kale wuu garaabaya wuxuu leeyahay war qofkii aad dhaliilaysa show wixii aad ku dhaliilaysabaaba ilaahay kugu salidayba markaa wuxuu odhanayaa wallaahi hebelkaas musiiba baa heshee bal ilaahay ka magan sidaa daraaddeed bay habboon tahay qofka inaan lagu diganin wixii balaayaahee ku dhaca ilahay inuu ka saarun baa loo baryaa qisadaa waxyaabaha bacdu selaf waxay leeyihiin malaa'igtu markay nebi aadam ku cebeeyeen arrintan ay yidhaahdeen cid dhulka fasahaadinayso oo dhiigga daadinaysa maxaad kaga abuuraysaa laba malag baaba la soo saarayboo aayaadka boqol meelaha markaynu marayno aynu arki doono haaruut iyo maaruut la idhaahdo sixirkaa la barayo dadkii baa la yidhi baroo tijaabadaa bani aadamku uu gelaya gafafkaa bal la eego oo wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut markaasaynu ku gaari doonaa dabeedna waxay arkeen ilmo bani aadam hawsha ka soo gaadhay dembiga ayay arkeen malaa'igtii intii ka dambaysay malaa'igtu way u garaabeen ilmo aadamo waxay idhaahdeen war nimanka hawlbaa haysata ama dadka hawlbaa haysatee waxay mudan yihiin in <laughs> ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyey aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlah yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liladiina aamanuu maxay leeyihiin rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilma fاغfir liladiina taabuu waاtabacuu sabiilak waqihim cadaab اljaxiim waa malaa'igta carshuraxmaanka sidaa dembi dhaaf ba ilaahay inoo weydiinaya hawl baa haysato bani aadame ilaahu dadkaa iimaanka leh gafaya ilaahu dembiga ka dhaaf xikmadahaasaa ku jira dembiga had iyo jeer aynu ku dhacayno asraartaas ama waxyaabahaasaa ku jira bay leeyiin culimadu xalkuna waxa weeye ama waajiba inuu qofku deg deg uga toobad keeno halkan ilaahay uhi ihbiuu minhaa jamiica yuu la hadlayaa aimada qaarkood waxay leeyihiin aadam iyo xaaun baabuu la hadlaya shaydaanba kuma jiro oo mararka qaarkoodna way dhacdaa jamaca in laba lagula hadlo siiba marka ay jamac labadaa qof jamac xambaarsan yihin ile aadam iyo iyo xaawo ummad bay u taagan yihin oo waxaa ka farcamaya waxaan la arkee faraha badan dee markaa labadooduu la hadlaya ilaahay waxaa halkan ku jirtoo kale ilaahay wuxuu u sheegay adduunyada marka ay tagaan inay tijaabo mari doonaan faimaa yaatiyannakum minii hudaa hanuun baa idan iman doona waa waxyi rususha loo soo dhiibayo oo kutub ah haddii hanuunkaasi yimaado cidda hanuunkayga raacda cabsi iyo murugaba waan ka dulqaado waa awliyada ilaahay waxaa markaa halkaana ka muuqanaya tijaabaday bani aadamku marayaan intan adduunyada ay joogaan ilaahay ugu cibaadaysanayaan raacidda sharciga ka sharciga diinta samaawiga ilaahay soo dejinayo rasul walba loo soo dhiibayo in la raaco taasina faa'iidooyin badan bay leedo midda u horeysa waa fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya inaynu diinta samaawiga ilaahay uuna siiyey waxyiga qur'aan iyo xadiidba raacno kuwaa horena lagu addoonsaday innagana laynagu addoonsaday waa faral waanaynu u baahannahayba daliilka caqligiina saasuu sheegayaa daliilka naqligiina saasuu sheegayaa caqligaagu saasuu kuu sheegaya markuu sax yahay sharciguna sidaasuu sheegaya faa'iidooyinka ku jirana waxaa ugu horeeya dee horta sharci cid kuu samaysa waxa ugu wanaagsan dee ciddii ku abuurtay wax walba ciddii samaysaa ayaa macluumaadka ugu wanaagsan ka bixisa iyo sida loo wadayo alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu اlkhabiir cidduu abuuray miyaanu ilaahay aqoonin wuu yaqaanaa waxa wadaya sharcigaa ilaahay uuna siiyo waa ka lagu badbaadayo ee maanta musiibada faraha badanayna haysata aynu kaga bixi karayno faa'iidooyinka ku jira waxaa ka waa tashkhiisu liddaa'i waddawaa cudurrada maanta caalamka haysta iyo bulshada sharcigaasaa u sheegi karaya dawaduna way barbar taallaa markay dadka muslimiinta ahi sharciga raacaan ilaahay wuxuu ka kor yeelaa dulliga in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka raacidooda ilahay ummadaha qaar buu ku sharfayaa kuwa diidayna wuu ku dulaynayaa marka cisiga muslimku wuxuu ku jiraa kolba inta ay raacaan ama u dhow yihiin kitaabka faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a ah, akhlaaqda wanaagsan waxaa laga helaa un diimaha samaawiga qur-aankani soo khatimay adduunyadu maanta waxay la waalatay akhlaaq la-aan wax walba gaalada aan tijaabinna bay yidhaahdeenoo xun markaasay qurun uga dhaceen akhlaaq qurxiso ummad oo wanaagsan diintaa iyo waxyigaasaa laga helaya waxyaabaha laga helaya waxaa ka a ah cadaab baa laga badbaadaya oo janno ilaahay baa lagu helaya waxigan inaynu raacno oo ina xukumo oo aynu xaakim ka dhigano kii kala xukumayo faa'iidooyinkay ka mid tahay laga helo adduunyadana waa lagu liibaanaa waxigan in la raaco oo waa lagu nastaa oo naruure iyo naxariis baa laga helaa aakhirana janna lagu helaa faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa suuratu daaha qofka hanuunkayga raaca falaa yadilu fi dunya walaa yashqa fi laakhira adduunyadana guuldaraysan maayo aakhirana adduunyadana lumi maayo aakhirana guuldaraysan maayo sacaadu helayaa labadaba halkana ilaahay wuxu uhi cabsi iyo muruga kuma dhacayso cabsida iyo murugada iyo ciilka iyo cidhiidhigu waa ka gaalada haysta diinla-aanta ka haysta waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka sidaa ilaahay uu kaga warramay subxaana wa tacaala halkaa sidaa daraaddeed buu nebigu dardaarankiisii u dambeeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa calaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin caduu calayha binawaaj waxyiga haysta oo gowsdambeedka dhiga maanta muslimka waxaa dulliga ugu wacan iyo cadowga ka adkaada iyo guuldarrada waa diinta ilaahay ku dhaqankeedii ay ka tegeen sidaa ilaahay ba uhi waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaaئika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun yaa bani israa'iila buu ilahay reer banu israa'iilow udkuruu nicmatii nicmadaydii xusa allatii ancamtu calaykum nicmadaasoo aan idi siiyey wa awfuu bicahdi ballantaydana dhammaystira uufi bicahdikum aniguna ballantiinaan dhammaystiri wa iyaaya farhabuun anigoo keliya iga cabsada wa aaminuu rumeeya bimaa anzaltu qur-aankanaan soo dejiye nebi maxamed u keenay musadiqan limaa macakum isagoo rumaynaya oo waafaqsan kutubta haysataan walaa takuunuu ha noqonina awala kaafirin bihi cidda ugu horayse ka gaalowda walaa tashtaruu biaayaati aayadahaygana ha ku iibsanina amanan qaliilan lacag yar wa iyaaya fattaquuni aniga oo kaliya iga cabsada walaa talbisu lxaqa xaqa ha ku dheehina oo ha ku khaldina oo ha ku darina bilbaaili waxa buray en waxba ka jirina baailka ah wataktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa xaqa ha qarinina wa antum taclamuun idinkoo garanaya ilaa koob iyo afartan meelood ayaa ereygayaa bani israa'iila soo noqonaya isagoo ya-wato majruura ama mansuuba meel quruu marfuuc lahay ayuu marfuuc noqonayaa oo markaa banu israail u noqonaya inta kale waa bani israaila waxaa markaa halkaa aad ka arkaysaa qisadaas inay tahay qisada ugu badan ee ilaahay uu soo celceliyo qisada ummadaha marka la eego qisooyinka mu'miniintu ay leeyihiin aad bay usoo noqnoqdaa laakiin ummadaha shisheeye qisada ugu badanee soo noqnoqta weeye nebiyullaahi muusa calayhi salaam isagana magaciisu boqol iyo soddon meelood buu taqriiban soo noqnoqon doonaa qisadaa xikmado badan baa ku jira bay leeyihin culimadu xikmadaha sababta ilaahay u soo celcelinayo xikmado badan baa ku jira xikmadahaasoo ay ka mid yihiin horta intaynaan taa gaadhin israa'iil ibnu cabaas wuxuu leeyahay waa cabdullaahi addoonkii ilaahay addoonkii ilaahay weeye israa'iil waxaana weeye yacquub taana waxaa caddaynaya xadiidka saxiixa ah oo sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi koox reer banu israa'iila markaa wuxuu u weydiiyey wuxuu ku yihi aabbihiin sow ahayn yacquub markaasay idhaahdeen haa markaa yacquub baa israa'iila intii ka faracnaydna waa reer banu israa'iil sababaha loo soo celceliye waxaa ka ah siduu qur-aanku uga warramayaabaa kala duwan oo mararka qaarkood wuu ammaanayaa mararka qaarkood wuu eedaynayaa bal tafaasiisha dariska dambaynu ku arki insha allah wa hada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaana wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabih waman waalaah ama bacd qisadaa reer banu israa'iil aada inoogu soo noqnoqotay faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a ah bay culimmadu leeyihiin qisadaas sida ilaahay uu nimankan u sharxaya adaa kala duduwan marintoodii wanaagsanayd buu ammaanay walaqad ikhtarnaahum calaa cilmin cala alcaalamiin suuratu dukhaan wafadalnaahum cala alcaalamiin suurat ljaafiya xaaladahaasi waa xaaladaha wanaaggoodii la sheegaya baah mararka qaarkoodna qur-aanku ceebta iyo eedaha ay lahaayeen buu soo celceliyaa sheegaa waid taadana rabuka layabcahana calayhim ilaa yowmi اlqiyaamati man yasuumuhum suuءa alcadaab ina rabbaka la sariicu اlciqaabi wainahu lagafuuru raxiim taasina markaa waxay tilmaamaysaa intoodii xumayd oo qur-aanku uu caddaynayo marka waa sababaha keenaya in lasoo celceliyo dadkaa reer banu israa'iil noocyay ahaayeen noocyadoodaas waxaa ka mid ahaa aimo wanaagsan oo hogaamintooda ay fiicnayd sida nebi sulaymaan oo kale qisadiisii waa haynaa ninkii qaaruun oo kale isagana hogaamintiisaa xumayd qisadiisii isagana waa ka warramaysa waxyaabaa loo soo celceliyay waxaa ka mid a nimankani waxay ahaa nimanka keliya ee jasiirat alcarab ku nool gaalada ee kitaabna hayey kitaabkii ay way ka been sheegeen markhaati bay ahaayeen markhaatigii bay ka been sheegeen marka intaasoo aayadood baa soo noqonaysoo la faraya ilaahay wuxuu faraya inay caddeeyaan markhaatiga nebigay markhaati ka ahaayeen oo qur-aanka kariimka ah oo wakhtigu soo baxayo oo ka soo baxayo markhaatiga ku bakaylinee oo ammaanada khiyaamaynine caddeeya baa la leeyahay mar kale qur waxa uu xusaa ceebaha reer banu israa'iil oo aada u fara badan aynu mar gaara tilmaami doonno insha allahu sawirkooda banu israa'iila fi lqur'aan aw ilyahuudu fi lqur'aan yahuuddu muuqaalkay ku leeyihiin qur bal aayaad baynu sardin doonaa mar insha allah ama kaxayn doonaa waaya ilaahay wuu u nimankaasoo yaa bani israa'iil udkuruu nicmatiy alatii ancamtu calaykum waxyaabaa la farayaa waxyaabana waa loo diidayaa arrimo badan baa halkan isdaba socda waxaa kaloo midhka meesha ku jiraa uu reer banu israa'iil haddii mar la doortay intaa kadibna la lacdalay mu'miniintiinnu haddaa ammaanan oo ilaahay idin doortay oo samaysaan wixii reer banu israa'iil idinkana waa laydin nacdali ma jiro qolo qolonimadooda ilaahay ku qadariyo laakiin ilaahay addoommaha wuxuu ku qadariyaa qiyam ay leeyihiin iyo tilmaan wanaagsan iyo siday ilaahay u adeecaan subxaana wa tacaala iyaguba mar bay ahaayeen kuwo ilaahay uu doorto haddana malcuuniin bay ku dambeeyeen ummaddanna ilaahay wuxuu tilmaamay inay yihiin ummadaha kuwa kuwa ugu khayr badan khayriyadaas waxa ay ku khayr bateen haddii laga waayana sida reer banu israiil unbay noqonayaan marka midhka la eegayaa waa sifaadka wanaagsan iyo sifaadka xun sifaadkaa wanaagsan raaca kuwaa reer banu israa'iila xunna iska ilaaliya idan markaa safxadaha ama xaashiyaha taariikhdu ma daa'imto joogto ma noqoto isbeddelka ayaa ammaanta iyo eedda labaduba ay la socdaan wax ku qaado weeye raggaasaa nolosha kaaga horreeyey waxaasay mareenay ku ceeboobeen ha ku fashilmin ka digtoonow nicmadaydii xusa baa ilaaha wuli aan idiin nicmeeyey udkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum dadku waa laba qaybood bay yidhahaan culimadu iyagoo dhadhansanaya aayadaha cabiid الnicam wa cabiid اlmuncim cabiid الnicam dad addoommo u ah nicmada iyo adduunyada kuwaa luqadoodaa lagula hadlo waa reer banu israa'iil oo nicmada xusa baa layihi ilaa maalkunba yaqaanaano bahashaasay afgaranayaane marka bahashaa eegtaan eegtaan dee ilaaha bixiyeyna garta taasaa la yidhi sii mara taasay fahmayaan cabiidulmuncim ilaaha muncimkaa dadka yaqaanana waa mu'miniinta dhabta aho ilaahay wuxuu uhi fadkuruunii adkurku aniga ixusa anna waan idin xusa iyaga toos baa la ilaaha ixusa ilaahay baa yaqaanaa subxaana wa tacaala adduunyada ma yaqaanaan nicmatii idaafadaasi waxay tilmaamaysaa wax kasta oo nicmaha macnaa waa mufradun mudaafun limacrifatin yacum fii cilmi alcarabiya mufradka haddii lagu xidho loo nisbeeyo ismi macrifo ah caam buu faa'iideeyaa nicmatii waa nicmadaydoo dhan weeye wax kasta oo aada hesho ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala qur-aanku ku caddeeyey wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa nicmooyinka ilaahay aad bay u fara badan yihin nicmati allatii ancamtu calaykum waawfuu bicahdi uufi bicahdikum wayaaya farhabuun cahdigayga oofiya anna kiinaana wafin ilaahay waxbaa la kala iibsadaa addoommuhu ilaahay waxbay ka iibsanayaan oo wixii ku qaaliya bixinayaan nafta iyo maalka iyo xoogga iyo cilmiga iyo waktiga ayay bixinayaan ilaahayna waxay ku farxaan oo janno abuu siinaya marka cahdiga ilaahay haddii layidhi fuliya reer banu israa'iil innagana fuliya baa laydin leeyahy cahdigaasi waa caalamkii caalamu dar la odhan jiray intaan adduunyadama loo soo bixin buu ilaahay ballan ka qaaday dadka khalqiga alastu birabbikum soo rabbigiini mehi waynu wada qirnay kii ballantaa ka baxaa dee waa beenaale ilaahay ku buriyay ballankii iyo cahdigii cahdigaasi waa ka rasushu ka qaada waa ka kutubtu ay naga qaadayso marka sidaa loo yidhi ballanta ilaahay fuliyo ah in diintiisa la raaco reer banu israa'iil innagana waa laynaga doonaya cabsidu waxay ku habboontahy halkeeda in la dhigo wa iyaaya farhabuun wa iyaaya fattaquun taqwada iyo rahbada iyo qiimaha badani waata ilaahay laga cabsado subxaana watacaala cabsida ilaahay laga cabsadaa waa mid maca jacaylah cabsida ummadaha kale laga cabsadaana waa mid maca alkaraahiye iyo nacayba ilaahay adigoo ka cabsanaya ayaad weyneyneysaa ood qadarinaysaa ood ku jeceshay haddaad nin madaxa ka cabsanaysa ama bahal ka cabsanaysana waa mid a maca alkaraahiye iyo nacdal baa la socota waaba ku dhibe ayaa ku dhaafiyaad leedahay marka waa cabsi gaar ah oo horumar lagu helo waaaminuu bimaa anzaltu musadiqa limaa macakum walaa takunuu awala kaafirin bih amarku ilaahay siiye waxa weeyaan towraad baa idinka la idin siiyey qur-aan baa ka dambeeyey waa kan imika aynu hayno rumeeya buu ilaahay ku adoostay nebi maxamedna wuxuu la calayhi salaatu wasalaam haddii nebi muuse iman lahaa ama maanta uu joogi lahaa umay suuro gasheen in aniga i rumeeye mooyaane inuu aniga rumeeya unbaa waajib ku noqon lahay reer banu israailna saasaa ku waajiba marka waxaa halkaa ka cad qur-aanku inuu nasakhay kutubtii hore muhayminan calay kutubtii hore u nasakhay marka inay raacaan maanta towraad baanu raacaynaa iyo injiil baanu raacaynaa iyo maanta waxaynu adduunyada ka maqlaynaa diimahaa saaxiiba laga dhigayaayo lakum diinukum weliya diin qolo waliba kooday iska haysanaysaayoo musaaxabat اladyaan markaa taasi waxa weeyaan atalbisuuna alxaqa bilbaaطil waa inaga arki doona waxa weeye limaa macakum walaa takuunuu awala kaafirin bih ka u horee ummadda u horeyse ka gaalowdaha noqonina oo miyaa laga fahmayaa mafhuumo laha bay dhahaan culamaau tafsiir macnuhu ma aha ka u dambeeya ka gaalooba noqda ee waxa weeyaanu idinku u horeeya ilaa shaygaad aqoon u leedahay xaqnimadiisa waa inaad dadka adigu ugu horeysaa ceeb bay idinku tahay idinkoo garanaya xaqnimada qur-aanka iyo rasuulka inaad diiddaan ama dadkaba ugu dambaysaan ugu horeeya waxyaabuu ilaahay reer banu israa'iil u diiday innagana aan laynoo ogolayn waxaa ka mida walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliila aayadaha ilaahay lacag yar ku iibsanina qul mataacu dunyaa qaliil adduunyada geligaada alaabteedu iska yarta marka haddaad tidhaahdo aayad ka mida aayadaha ilaahay baan ku iibsanayaa si aan kursi u helo ama maal u helo ama magac u helo manfaca duunyau si aan u helo aayad baan ka tanaasulayaa oon ka tegaya ama qarinayaa waa iska qaliil wax hadashayba waa qaliil marka tanaasulka diinta ilaahay laga tanaasulo ayuu noqonayaa iibka aayaduhu diintii ilaahay ee xaqa iyo markhaatigii la caddayn lahaa oo la qariyo taasaa waxay tahay iibka aayadaha ilaahay la iibsaday wadaadadii reer banu israa'iilna caamada kuwooda madaxda ah iyo maalqabeenku waxay odhan jireen waxaa ma karaynee ka warrama haddaa qiiloo qiilu samaysaan bal qiilu baarhbaadha bal aan isku noqonno waxbaa loo cantatabayaa waa iska sax weeye waa iska sax taasay ku socdeen walaa tashtaruu biaayaati amanan qaliila walaa talbisu alxaqa bilbaail wataktumu alxaqa waantum taclamuun waxyaaba reer banu israa'iil loo diideen innagana laynoo ogolayn wey famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqa wuxuuna ka dambeeya waa waa waa hallow adduunka waxaa lagu hayaa un xaq iyo baatil labada yamaad raacaysa ikhtiyaarka adigu ilahay kusiiyuu ku eegaya marka cidda taqaano xaqa waajibka saarani waxa weeye inay xaqa caddeeyaan qawaacidka culimmadu ay in fara badan kusoo celceliyaan waxaa ka mid a ah wujuubu lbayaani waqti alxaaja in xaqa la caddeeyo wakhtigiisa marka bayaankaasina laba noocba uu noqonayaayo bayaanu lqaali wa bayaanu lxaal bayaanu lqaal cilmigiioo loo baahan yahay qofka la weydiiyo cid kaloo la weydiiyaana aanay jirin oo loo baahan yahay waa bayaanu lqaal qowlkii lagu yidhi in jawaabtiisii la bixiyo bayaanu lxaalna wuu jiraa xaaladda wakhtigaa taagani hadday mudan tahay in wax laga yidhaahdo in iyadana wixii la caddeeyo xikmaddeedana la saaro oo waa ammaanada diinta weeye dunyada waxay leedahay ammaanadeeda in la guto ammaanada diintuna waa noocaas oo kale idan markaa madaxda muslimiinta iyo culimadooda iyo muslimiinta guud ahaanba qof waliba xaqa inuu idhaahdo kelmad buu ku leeyahy waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay munkarka qofkii qalbiga ka diida iyo kii qowlka iyo kii ficilka iyo waa tii wey waxyaabaha loo diiday waxaa ka mid ah xaq iyo baadilka in la isdhexgeliyo iyadoo xaqa la asturayo taa imika aynu ka soo warramayna wey xaquna waa xaq sidiisuu mudan yahy walxaqu axaqu an yuqaal wuu mudan yahy in lagu dhawaaqo baadilkuna in dadka looga digoo loo caddeeyaabuu mudan yahay marka in sawirkii baadilka xaqa loo egeysiiyo ama inay siman yihiin la sheego wax xaaraana weeye ilaahayna u diiday subxaana wa tacaala reer banu israa'iil innagana aan la inaga ogolayn marka labadu si wowdaas cadafna way noqon kartaa waawulmaciyona way noqon kartaa macnaheedu waxa weeye walaa talbisu اlxaqa walaa taktumu اlxaqa labada arrimoodba waa la diiday xaq iyo baadilka ha isu egeysiinina ee kala saafoo kala saara ta dambena nahyigaasi wuu la socdaayo walaa taktumu lxaqa xaqa ha qarinina labada arrimoodba waynu ku amranay xaqa in la caddeeyo iyo xaqa baadilka in laga saaro wuu ka saaran yahay sidiisa in loo wado waawulmaciyana way noqota oo macnaheedu waxa wey labada isku darina walaa taktumu lxaqa aayadda qeybta hore walaa talbisu lxaqa wa taktumu lxaqa wa maca kitmaanikum lilxaq macnaha isku darin oo intoo iyo baadilkii isku egeysiisaan xaqa qarintiisiina raacinina labada arrimood isku darina mid kastaba ha la yidhaahde waxyaabuhu ilaahay ummaddaa u diiday wa aqiimuu salaata wa aatu zakaa salaada oogoo sakada bixiya warkacuu tukada maca araakiciina dadka tukanaya la tukada ataamuruuna annaasa bilbiri dadka ma waxa faraysaan samaha iyo wanaagga wa tansawna anfusakum naftiinnana waa ka ilaaweysaan oo waa ka dhaafaysaan wa antum tatluuna alkitaaba idinkoo kitaabka akhriyaya afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo aydaan waxba garanayn reer banu israa'iilow wastaciinuu bisabri waasalaa sabirka iyo salaada gargaarsada oo kaashada wainahaa lakabiira salaaduna way weyn tahay ilaa cala alkhaashiciin dadka alle isu dhuldhiga ee ilaahay isu miskiiniya ayuunbay u fududahay aladiina kuwaasoo yadunnuuna yaqiinsan malaynaya bimacnaa yaqiinsan oo ku kalsoon annahum iyagu mulaaquu rabbihim inay ilaahooda la kulmi doonaan aakhiro wa annahum iyagu ilayhi raajicuun ilaahay in loo celinayo oo alla la horgeynaya kuwa yaqiinsane ku kalsoon marka waxyaabaha waxaynu soo nidhi wax kasta oo nimankaa lagala hadlay oo loo diiday waa laynoo diiday wax kastoo la farayna waa la faray qur-aanku aayadahan qisadan ka warramaya nimanka way ka sheekeeyeen siaynu horeba usoo bandhignayn usoo tilmaamaynay laakiin maa lahum wamaa calayhim wixii ay ku gafeen iyo wixii ay wanaag lahaayeen labadaba inaguna sidaasaa laynogala hadlaya salaada oogoo sakada bixiya aayadda waxay caddaysay diimaha sawaayigu inay leeyihiin diimaha ilaahay uu soo dejinaya salaadna inay leeyihin sakana leeyihin labada way wada socdaan salaada iyo iyo sakadu waa xaqu lbadan wa xaqu lmaal waa cibaado jidhka laga bixiyo salaadu sakaduna waa cibaado maalka laga bixiyo naftiiyo maalkaba waynu ku cibaadaysanaynaa ilaahay ina siiyey ayaynu ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala cibaadaduna waa mahadnaqaa waqiimu salaaa waaatu zakaa warkacuu maca raakiciin rukuuca dadka rukuuca iyo la rukuuca waxay leeyihiin waxaa laga fahmayaa dadka tukanaya la tukadoo jamca dadka tukanaya la tukada oo kibir baa ku jira isla weynaanoo annagu salaada iyadu waa noo gooniyo dee wixii wadwadi jireen meel gooniya la geli jireen salaatulyuhuud baa la idhaha nooc gaara bay leedahay oo hal faraarale wey oo dadkuba kala duwan yahay qoloba qoysku sibuu u tukadaa wadaadadu siba u tukadaanoo caamadu siba u tukataa salaad isku midaba maahaba markaa salaatulyuhuudkaa iska daayo iyo waxaa samaysateeno muslimka ilaahay la tukada rukuucdiiba haddana si gaara ilaahay u cayimay oo rukuucda iyo sujuuddu waa meelaha ugu cajiibsan addoonkii sidaa u taagnaay isbidayay ayaa ilaahay isu dhul dhigaya oo markaasu marna madaxa foorarinaya marna madaxuu dhulka dhigayaaba labada meelood ugu cajiibsan wey subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alaclaa labadaasaa la kala akhriyaya warkacuu maca araakiciin innagana dee ilaahay wuxuu waajib inaga dhigayba salaada inay raggu ku tukadaan masaajidada iyo jamaca wa haadihi salaa saddexdan aayadood ee isku xiga laba jeer baa ilaahay uu soo celiyey salaada oogana waa la yidhi haddana wastaciinuu bisabri wasalaa salaada gargaarsadana waa leeyihi salaad la-aani waa diin la-aan asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin annagu diin la-aanta waxaan u naqaanay wakhtigii nebiga salaad la-aanta mujtamaceenna intee tukata magaalo walo tagtaba nisbo yar ama tiro yar baa tukanaysa masaajada galaysa rag iyo dumar inta kale way isdhex qaadayano way iska midhiiqinayaan waxaad odhanaysa war malaha dad baad soo dhex gashay aqaliyaddu a islaamta wadamadii malaa islaamku ku yaraa ayaa timid oo adigaan arkaya nisbe tiro yar inay tukanaysa intii kalena aanay ogeynba adaan iyo aqiimi toona haadihi salaa aday kuuti ilaahay danu maaha subxaana wa tacaala man camila saalixan falinafsi waman asaa'a facalayha haddaad xumaan samaysana aday ku dul taallaa haddaad wanaag samaysana adiga ayaa naftaada wanaajiyey daraasadaha lagu sameeyey akhiiran salaada gaaliga islaamba waxay ka markhaati kaceen faa'iidooyinkay leedahay qofka bani aadamka u leedahay oo ruuxdiisay u leedahay oo waxay u leedahay bulshada oo waxay u leedahay caafimaadka qofka ruuxday u leedahay oo qofka tukanaya iyo qofka kale isku deganaansho maaha waa dhab weeye arrintaas qofka tukanaya siduu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu kaco salaada xadhig shaydaan baa ka furma markuu weysaystana mid labaad baa ka furma markuu tukadana mid saddexaad baa ka furma subaxdii buu soo shaqo tegaya isagoo nashid ah firfircoon oo faraxsan oo hadduu xataa shaqaysanayo kasta marka saani u qaabili karaya waa khabiia nafs iyo ayiba nafs qofna isagoo faraxsan buu soo toosaya qofna isagoo iska kadeedan marka ruux dhan aad arkaysaa quudkeeda iyo waxay cunaysaa cunada u ahay dhab ahaan waxa weeyaan cibaadada ugu muhiimsan wey marar badan waataynu soo xusnay markaad tukanaysa arkaanulislaamkii oo dhan baad la imanaysa waad tukanaysaa tukashadii waad wadaa ashahaadadii miyaanay ku jirin salaada waad ashahaadanaysaa waad soomaysa oo soonku xaguu ka yimid dee tukanaysa ma waxbaad cunaysaa mise waxbaad cabaysa soonka iyo sooma kulmaan meelahay ka midaysan waxa ka ah. qof kastoo tukanaya wuu sooman yihi waad xajaysaa arkeedaad u tukanaysaa dee haddaad koonfuru tukato ama sharqi miyay ka ansaxaysaa mee waad xajaysaa sakadiina waad bixinaysaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qof kastoo tukanaya naftiisiibuu nadiifinayaaoo wuu sakaynayaa sidaasaa markaa sacaadada dadku maanta ay doondoonayeen deganaanshaha adoo soo dawakay markaad masaajidkaa timaado ee aada tukatee aada qur-aanka dhagaysatee aada wardido ee aada ducaysato adigoo degay oo kala miirmay ayaad masaajka ka baxaysa haddii kale adigoo murugsan waxay leeyihiin salaadu ku dheeraan mayno oo faa'iidooyinka innaga waxaaba inagu filan faa'iidooyinka diineed ay leedahay iyo kuwa aakhiray leedahay iyo kuwa ruuxda ah eh. xataa kuwan wax qorqoree daraasadeeya ee wax baadhbaadha waxay yidhaahdeen qofka salaada tukanaya caafimaad badan buu jidhkiisu ka helaa dad badan baa luqadda caafimaadkun fahmaya haddii la idhaahdo wadna xanuun baa ku haya dhakhtar walba wuu maraya laakiin haddii la idhahdo wadna xanuunkii dembigaa ku helaa oo ku haya wadaadou iska dhaaf buu leeya waxba ima hayaan anaa og taas wadna xanuunka dembigaana ka weyn wadna xanuunkan xididadu awdmayaana ogow tusaale yaroo keliyaynu ka soo qaadanayna waxaynu ogsoonnahay diinteennu gabadha caadada leh iyo ta dhiigga dhalmada leh salaadu miya ku waajibaha mise kuma waajibaha kuma waajibaha salaada waa laga daayay intay caadada leedahay mana soo qalaynayso laakiin islaanta uur kale ka war miyaa laga daayay salaada islaanta uur kale miyaa laga daayay maya salaadii waa lagu leeyay way tukanaysaa oo labadooda iyomaa culus haddii culays wax looga daynayo tan bishii sideedaad maraysa ama bishii sagaalaad jilbaha bay ku kacaysa laakiin tan caadada le way iska xiimaysaaba way iska ordaysaaba labada iyomaa fudud tan caadada le baa fudud tan uur kalena way culusta laakiin haddaa maxaa tan looga daaye ee tan culus looga dayn waaye adigu culayskana adeegaysaa laakiin culayskaa qarsoon baa jira oo ilaahay unu og yahay subxaana wa tacaala addoommihii baarhbaadhayna xikmaddii gadaal ay wax ka soo heleen ruuxa dumarka ah ee uurka lihi salaada waxay ka heshaa bay leeyihin culimmadu faa'iido aanay ka helaynin tan caadada li faa'iidadaas maxay tahay markuu qofku rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay qofka maskaxdiisa iyo makaankiisu dhiig badan buu qaataa bay idhaah dhiig badan ayaa ku soo shubma oo faa'iide u ah oo ilmaha uurka ku jira wuxuu noqonayaa taqdiya iyo tandiif waanu nadiifinayaa qidaa iyo raashinno wuu yahay ilmaha intay rukuucsan tahay iyo intay sujuudsan tahay iyagu waa exercise bay u yaqaanaane exerciseka noocaasa ama dhaqdhaqaaqa noocaasa markay samaynayso dhiiggaa badan buu makaanku helaya ilmihii baa dheef badan helaya sidaa daraaddeed xaamiladaas iyadaaba faa'iideyba ilme ilmeheediibaaba faa'iideyba oo koritaanka helay laakiin tan caadada leh sow dhiig kamuu soconin haddii dhiig kale makaankii ku shubmo miyaanay dhiig baxayn iyadu way dhiig baxaysaa bay isku celcelis muddada ay toddobadaa cisho ee caadadu ay ka socoto ugu dhowaan litir dhiigaa ka shubma marka haddaba ay salaaddii tukato waxaa ku dhici doona in makaankii dhiig ku soo shubmo oo dhiiggii uu ka dhammaado weliba dhiigga qaybta difaace unugyada cadcad samaysa qaybtaasibaa markaa ayaa ka waxaysmaysa ama ka dhammaanaysa ama ka naaqusaysa cudurrada u nuglaanaysa marka xikmadaasaa ku jirto tan xaamilada ana faa'iiday u noqotay cibaadadii iyo dhaqdhaqaaqan ay salaaddii samaynaysa tanna dhibkaasay ku tahay alcaliimu alkhabiir alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir ilaahay baa wax walba ogsoon subxaana wa tacaala waa tusaale uun wax wal oo ilaahay uu ku farayba waxaad ogaataa in xikmadi ku jirto subxaanahu wa tacaala wa hada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaana wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد waxaa la yidhaha kolley laa yajtamicu الtakhiiru والtaxqiiq laba arrimood ma kulmaan baa la yidhahdaa marka wax gudbinaya ama wax la sheegayo in taxqiiq la sameeyo oo wax la sheego ama wax la sharxo iyo in tagiir la sameeyo casharka la badiyo iyo in waktigii la yareeyo wax isqabanaya ma hadduu waktigu yar yahay dee ama sharaxaa yaraanaya ama casharkaa yaraanaya haddii la yidhaahdo casharka ha la badiyana sharaxaa yaraanaya markaa dee saasay noqotay innagoo aan wax badan soconin baa waktigii dhacaya waqiimuu salaaa waaatu zakaata warkacuu maca araakiciin ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum nimankii reer banu israa'iil ilaahay ula hadlo waxau ihi waa aayadda afar iyo afartan ee suuratu albaqara ata'muruuna annaasa bilbir dadka ma waxa faraysaan samaha watansawna anfusakum naftiinnana waa ka ilaaweysaan macnaa waa ka dhaafaysaan wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun idinkoo kitaabkii akhriyay reer banu israa'iil waxyaabuu ilaahay ku qabsaduu ku eedeeyey ku ceebeeye waxaa ka mid a ah ee innagana laynooga digayo in dadka wanaagga la faro aduguna aanad samaynin iyadoo weliba aqoontii jirtooo dadku diintii ay garanayaan arrintaasi waxay sheegaysaa jaahilnimo iyo caqli la'aan waa kas la-aan weeye waa waxa weeye qofkii aan waxba kala garanayn caqligu wuxuu kuu sheegaya baad dhaafaysaa cilmi marka laga tago marka had jeer waxay caado u lahaayeen wadaadadoodu markay caamada u warramayaan waxay odhan jire ee laydhaa afka loo soo dhuubee laydhaa bal ka warrama maxamed kan carbeed iyo ka warrama waxay odhan jireen run buu sheegayaa laakiin isagu ma raacayo marka si guud loo hadlaya laakiin taa may odhan way qarin jireen waxaa dhacay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inan dhallinyaro yuhuudiyabaa u shaqayn jira isagoo sii dhimanaya ayuu aabbihii u yimi markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam inuu sii dhimanayo dee wuxuu sameeyey wixii qofka muslimkaa la gudbanaayo inuu tawxiidka u bandhigo cid walba iska shahaado buu dhaha shahaado aabbihiioo ag fadhiyo aagay macnaheedu waxa weeye aabba miyaan ka yeelaa adic muxameda maxamed iska aqbal buuri inankii wuu ashahaato uu islaamay kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtii buu la hadla wuxuu ihi ninkani waa inagoo u islaamee aas oo qaad oo maydh oo kafantii haloo sameeya waajibaadka waxaan uga jeedaa odaygan isagaa meesha fadhiya maxamed adeecna wuu leeyahay isaguna ma adeecayo xadiidku waa saxiix ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab marka waxaa ceeba inaad wanaagga samayso wanaagga inaad dadka u sheegto adiguna aanad samaynin xumaanta inaad dadka u diiddo adiguna aada falayso qof kastuu ceeb ku yahay wadaadadoo dhan ceebku ma aha cid walba ceebbu ku yahay inkasta qofku haddii uu wanaagga dadka farayo oo aanu isagu fulinaynin lama odhanaya faridana iska dah waa laba waajib dee inaad samaysaana waa waajib ku saaran wanaagga inaad samayso inaad dadka fartaana waa waajib soo laba waajib maaha labadii waajib hadduu qofku mid sameeyuu dadka farayo wanaagga laakiin aanu samaynaynin odhan mayno waar intaad faraysana iska dah ee waxaanu leenaha war waad faraysaae adiguna fuli dee marka afar xaalaa jira xaaladda u wanaagsani waxa weeye inuu qofku wanaagga sameeyo dadkana faro qofkaasi acla daraja martabadii rusushu taagan yihin qofka ku xigaana waxa weeye qof wanaagga samaynaya aan cidnaba farayninba halkiisan unbuu iska wardiyayaa khayr wuu wadaa un khayrka isagu waa saalixan walaysa muslixan isagu wuu iska wanaagsanyahy laakiin dadka ma wanaajiyo qofka kusii xigaana waxa weeye qof wanaaggii dadka faraya laakiin isagu aan fulinayn qofka ugu liitaana waa maxay wanaagna ma sameeyo dadkana ma faro dee waa afartaa xaalo marka kan mid baa ka sii liita oo waxaa ka sii liitaa kii aan isagu wanaagna samaynayn wanaagna dadka faraynin caqligu sidaa uu sheegaya u sharciguna sheegaya wuxuu ku leeyaha waryaane wajaadka sigaarka anagu ilaahay nagu ibtileey khabriga waa ku ibtilaysanaha war balaayada ku adhax jaba iska ilaaliya war dhaaruushkaasaan qaatayoo sida ragga qaarkood ka dhawaajiyeen anigaa ku sunoobayoo dhakhtaru bay carruurtaydu ku jirtaaye waar ilmaadaran idinkuna iska ilaaliya <laughs> dee isagii baa markaa eedayoo xumaantii markuu isagu eeday ayuu dadkana uga digayaa marka kii liqliqee la aamusay u dhaamaadee marka afartaa xaalo weeye waaya ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waa arrin aad u khatar badan nebi moxamed wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa usaamat bnu zayd uu warinaya bukhaariiyo muslim ku sugan maalinta qiyaamaha ama marka had iyo jeer ahlunaarku ay naarta galaan nin baa naarta dhexdeeda xiidmuhu ka soo dhacaya isagoo cadaaban buu xiidmihii jiidi kari waayaya saa ugu wareegaya dadkii ahlunaarkaabaa ah kusoo ururaya waxay leeyihiin war xaggee lagaa raacay adiga waxaabaanu ku ogeyn inaad ahayd wadaad dadka wanaagga u sheega mid wanaagga sheegaabaad ahayd xumaanta dadka waad u diidi jirtay maxaa ku helay meeshan maxaa ku keenay waa tan aan jiidaysa uurtii iyo uslahadii wuxuu leeyahy halkay layga raacay waxayd wanaagga dadka waan fari jiray mana fali jirin xumaantana waan u diidi jiray aniguna waan booshaaqi jiro waan samayn jiray halkaasaa layga raacay idan markaa qowlkeenna iyo ficilkeennu hays waafaqsanaada qof walba waajiba ku tahay taas wastaciinuu biabri wasalaa wainahaa lakabiiratu ilaa cala alkhaashiciin sabirkiiyo salaada gargaarsada markaad doonayso inaad sabirto waxaad ku sabraysaa cibaadadaad gudanaysaa sabir bay u baahanta maxaa shaydaan inagu lifaaqanoo ku riixaya kolba markaad istidhaahdo wardi bal iminka ka soo qaad tukaad istiri sunnihii ama digriga akhri baad istiri ama qur-aan akhri baad istiri telefoonnaha soo dhacaya midbaa halkan ka soo baxaya kula ballansanaa ama ku mashquulinaya markaasay xusuusi kugu imanaysa nin aanad xusuusnaynba ballantiisa iyo wixiisa ayaa markaa xusuus baa kugu imanaysa dabeedna waad laabaysa haddana waad soo kala bixinaysaa wax kalaa bilaabmaya nin baan shaqo kaleba lahayn inuu intaas unina weydaariye un mooyaane marka sabir daacada aynu gudanaynaa sabir weyn bay u baahantay dunuubta iyo macaasida iyo xumaanta iyo xaaraantu sabir bay u baahantay inaad nafta ka xakamayso xiisay u haysaa way u haliilaysaa musiibooyinka inagu dhacayaa waxay u baahan yihiin sabir qofkii kale adhaxdu ka jabaya uu barooranaya wuu oohin buu ka sii daynayaa walbukaa adaatu man laa qudrata lahu itaaldarradiisa wuu iska ooyayaa cadowgu sabir buu u baahan yahay haddii kale waa lagula soo kacayaa meelaad marti la arki maayo dacwaddu sabir bay u baahantah cilmigu sabir buu u baahanya noloshuba waa sabir waxa macno iyo dhadhan u sameeyaa waxyaabaha ku saacidaya waxaa ka mida ah inay salaadaadu badantay salaadaadu badantay markuu nebigu murugo dareemo xagga cibaadadu u carri jira sabirku waxa uu kuu fududeeyaa musiibada sabir la-aantuna musiibaday kuu jabisaa oo waa musiibo labaad bal salaadaasa ilaahay arrin dhaba buu inoo sheega wuxuuhi wainahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin way ku weyn tahay dad ilaahay u soo jeedo oo khushuuc lahoo qalbigoodu ilaahay la hayo mooyaane kii kale way ku weynta imisaad aragtay rag iyo dumarba qof caafimaad qaba oo dhallinyara oo muruqyo kuusan oo cirkaa u boodayo jiimka ciyaaraya kubadda ciyaaraya laa yatawada'u walaa yusalli mar alla markaad tidhaahda maad weysiisanoo ma tukanaa kaannahum xumurun mustanfira farat min qaswara xaggaasuu usii ordaya fooda dhigi maayo laguma kari maayaba marka waxa ku cusleeyey ibliis baa ku cusleeyey in ilaahay kuu fududeeyo cibaadada waa deeq iyo nicmo weyn weeye welibana ku dadaala cibaado walba sunnaheeda soomka sunnihiisa salaada sunnaheeda sekada sunnaheeda xajka sunnihiisa waayo sunnuhu wuxuu difaac u yahay faralka haddaad sunnaha kasoo taa ka soo tallaabsato khadka la isku haystaa waxa weeyaan maxay faralka marka cadowga la doonaya in la difaaco waxaa la sameeya reserve area la sameeya area aada u fog oo xadkaaga ka fog waxaa la sameeya wax loo yaqaano casrigan xarbul istibaaq dagaalada ka hortagaa la sameeyaa intaanu cadowgu isagu kugu soo duulin ba halkiisa loogu tagaa dee cadowga inu isaynaa waa shaydaan marka waa inaad hujuum ku samaysaa oo waa inaad difaac u xidhataa haddii kale waxaa la isku qabsanayaa xadka ugu dambeeya oo ahalkee faralka dad badan baa faralka uun ku mitido oo sunnaha ka tegaya markaa rifanka kugu sii dhacaya waxa wey falalkuunbaa marka dambena aad ka tegaysa aladiina yadunuuna anahum mulaaquu rabbihim waanahum ilayhi raajicuun aakhira xusuus buu halkan ilaahay uu sheegay waa dad inay ilaahay la kulmayaan bay ku qanacsan yihin ilaahayna hortegayaan cibaadada waxa kuu dhib yareeya inaad ilaahay xusuusan tahay iyo inaad aakhiro xusuusan tahay qofkaan ilaahay xusuusnayn cibaadadiisu waa cibaado caado qofka ilaahay xusuusanna cibaadadiisu waa cibaado rabbi u gudanayoo dhadhan leh marka xusuusta ilaahay inay kugu jirtaa wax weyn wey xusuusta aakhirana waa saasoo kale oo qur-aanku aad buu uga warramaataa liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir alyowma alaakhir qofka xusuusani dee wuxuu leeyay sow la isxisaabin maayo sow janno lagu heli maayo sow cadaab lagaga badbaadi maayo arrimahaasoo dhan buu sawiranayaa oo cibaadadu way u fududtay yaa bani israa'iila ilaahay wuu ku soo celiyey reer bani israa'iila udkuruu waxaa xustaa nicmatii allatii ancamtu calaykum nicmadii aan idiin nicmeeyey ee aan idiin barwaaqeeyey wa fadaltukum iyo inaan idinka dheeraad siiya cala alcaalamiin caalamiintii oo dhan waataquu yowman maalin ka cabsada laa tajzii nafsun nafi aanay abaalmarinaynin can nafsi naf kale shay-an waxba aanay ku abaalmarin karayn ama aanay siin karayn ama aanay ka gudi karayn walaa yuqbalu minha naftaa la haysta lagama aqbalayo shafaacatun wax erga ah walaa yuukhadu minhaa naftaa la qabsaday lagama qaadayo cadlun madax furashu walaa hum yunsaruun loona hiilin maayo dadkaa la haysto reer banu israa'iil waxaa isweydiin leh dadkan ilaahay ula hadlayaa waa dadkii wakhtigii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam dadkan tallaabooyinkan ilaahay u qaadee waxyaabahan uu siiyeynaa iyo arrimahan dhacay ilaahay uu ka warramayaana waa aabbayaashoodii hore qarniyo hore ahaa kaasaan idiin yeelay oo kaasaa yeesheen hadda kuwan loo yeelay iyo kuwa yeelay waa kuwii berigii horeba haddana kuwuu si toosa ilaahay ula hadlaya waa kuwii joogay wakhtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiina deganaa saddex qolay ahaaye banu qaynuqaac banu qurayda banu nadiir saddexdaa qabiilay kala ahaayeeno mid qolo waliba markay gaalada la soo safteen gaaladii mushrikiintii carbeed waa kii qolo walba nebigu dee laaye ka eriyey madiine calayhi salaatu wasalaam marka waxa isweydiin leh maxaa wixii kuwii hore loo sameeyey ama ay sameeyeen kuwa nebiga wakhtigiisii joogay loogula hadlayaa ee la leeyahy waxaasaanu idiin samaynay iyo waxaasaa samayseen ilan kuwa maba ahabe waxaa loogula hadlayaa marka hore way ku abtirsanayaan dee aabbuhu wuxuu yahay buu inankuna yahay waa mid midda labaad weeyaana aabbayaashoodii horey la mowqif yihiin aabbayaashoodii hore ayay la mowqif yihiin macnaha la aragti qofka haddaa isku aragti tihiinna ama kala maqnaada ama wada joogoo isku liisunbaa ku qoranti saa daraaddeed ba hadalku kuwa waktigan uu ugu socdaa reer banu israa'iil waan idinka fadilay nicmadaydii xusa nicmada reer banu israa'iil suuraddanoo quraabaad arkaysa inay aada u fara badan tahay nicmadii diinta iyo nicmadii duunyada iyo nicmadii madaxtinimada iyo nicmadii cadowga laga difaacay iyadoo nicmadaasi noocyaabay isdaba socotaa mid badanoo ka mida nicmadaana ilaahay wuu siiyey marka jawaabta laga doonaya iyaga mid ka wanaagsan aynu bixinno wey wakti wakhtiyada ka mida buu ay reer banu israiil ilahay uhi wa annii fadaltukum cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaa joogay wey caalamkan imika ma aho hadday berigaa fadilnaayeen imika waa malcuuniin lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calى lisaani daawuuda wa ciise bni maryam nacdal baa u dambaysay ee berigaasay fadilnaayeen mar walba cidda ilaahay rumaysa ee rusushiisa raacde kitaabkiisa raacdaa fadilan oo dheeraad leh hadday berigaa ahaayeen imikana waa dadka mu'miniinta ah ayaa fadilan iyaguna waa malcuuniintii lala dagaalamayay haddii berigaa ilaahay uu ihi qudus xoreeya oo nimanka waaweyne camaaliqada gaalada ah ka saara inkastay ka baqdeen haddii lagu yidhi berigaa oo ilaahay safkooda uu ku jiray maadaamay muslimiin wakhtiga ahaayeen maantana iyagaa la xoreynaya oo cadowga qudus laga saarayee ku soo duulay waa iyaga maadaamay gaalo yihiin mar walba ilaahay waxa ku soo dhow oo uu fadilayaa u dheeraa siinayaa oo safkooda uu ku jiraa dadka isaga rumaysan subxaana wa tacala taa waxaan uga jeedaa kuma doodi karaan annagaa ab ka abu ku dhalannayoo dalka yagiibay ahaydoo hadday dalkaagii ahayd diin bay ku ahayd waa goobii muqadaska ahaayoo kolba cidda ilaahay ogola diinta xaqa haysa ayaa ehel u ah haddii aad taa ka baxda uma ahid waa lagaa saaraya waxaa ilaahay uu xusayaa subxaana wa tacaala waataquu yowma laa tajzii nafsu can nafsin shayan waa akhira xusuusin sayn horeba usoo xust waana aayadda u dambaysa aayaddan macnaheedoo kale weeye suurad suuradda xaggeeda dambe ku jirtee qur-aanka o dhan soo gebagabaysa wataquu yowma turjacuuna ila allah uma tuwafaa kullu nafsi ma kasabat wahum laa yudlamuun walaa yuqbalu minha shafaacaة walaa yukhadu minha cadl ergo iyo madax furashu aakhiro qofka haddii ilaahay qabsado oo malaa'igtii ilahay ay ku markhaati kacdo oo maxkamaddii ilaahay uu ku fashilmo laba arrimoodoo adduunyada qofka qofka la qabsado lagu maareeyo halkaa ma yaalaane ha ugu hagaagin halkaa haddaad halkaa ugu hagaagto waad ku waalan oo waad ku xiiq midi waxa weeye ergo waatanay carabtu idhaahdaan alwusطatu fowqa alqaanuun aw ilwasaaطa in la wasteeyaa qaanuunkaabay ka sarraysaabay dhah haddaad heshay amiir kuu wasteeya maca alqaanuunkaa la jabinayaabn waa shafaacadii taa ugu hagaagin halkaa walaa yuukhadu minhaa cadlun cadluntuna waa madax furasho mararka qaarkood baa maqasha xabsigu u dheeraa u adkaa laakiin iib baa la ogolyahay maxkamaddu waxay ogoshay xabsiga inaad iibsan karto ood madax furasho qaadan karto xataa islaamkeennu waa ogolyahay gaalada kuwa la qabqabto fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan soomahayn suuratu moxamed waa madax furasho waa laga qaadan karaa siduu nebigu beder sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa lagu dilaya ama waa lagu daynaya ama madax furashaa lagaa qaadaya halkaa ugu hagaagintaana walaa cad walaa yuukhadu minha cadl madax furashana ma taalla maxkamadda ilaahay qofka ku fashilma xagga naartaa loo sii wadaa walaa hum yunsaruun waxay arrin saddexaad oo ah had iyo jeer haddii cid la qabsada adduunyada cid baa u kacda oo tol iyo xidid iyo dowlad mid kastaba ha ahaatee idhaha lasoo dhiciyo col la kawinoo intaynu col abaabullo intaasoo hebel baa laynaga haystaaye bi waaye aan u hiilinaan soo furfurno walahum yunsaruun saddexda aakhire midna looguma hagaage ilaahay oo la iska dhisaa lagu badbaadaaye saa u soo diyaargarooba nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam isagaa tusaale iska dhigay markay soo degtay aayaddii ilahay uhi waandir cashiirataka alaqrabiin waxaad u digtaa dadka qaraabadaada toos buu ilaahay nebiga ula hadlay adigu u horeeyo qaraabadaada u dig wuxuu u yeedhay quraysh iyo jilibadiisii iyo markii dambe eedadiisa fii u yeedhay inantiisii faadimo u yeedhay wuxuu leeyahy laa ugni canki min allaahi shay-a anigu ilaahay xaggiisa waxba kaagama qaban karo aakhiro xoolahayga wax iga weydiisay intaan adduunka kuu joogo laakiin nebi maxamed baa edow ahaa iyo nebi maxamed baan inantiisii ahaa meesha ka shaqayn maysa ilaahay iska dhis oo wax wanaagsan samee xadiidkii saxiixa nebigu saasuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam idan markaa halkaa waxaa yaala siduu nebigu tilmaamay waman baطaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofka uu camalkiisu dib rido abtirsiimadiisu ma horumariso qof waliba waa wuxuu ilaahay la hor tago rag iyo dumar iyo culimo iyo cuquul tartan baa ilaahay xaggiisa loogu jiraa hadday dumarku tartankaa ku badiyaan qaar badan oo ragga ah rag baan iyo reer hebel baan maa yamshi socon maayo ee ilaahay saasuu kusoo dhoweynayaa kuna jannaynayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa waxaa faraha badan reer banu israa'iil uu kala hadlay innagana la doonaya allah inoo fududeeyo waxa la inoo diidayna allah inaga badbaadiyo wallahu subxaana wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان